بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ولم يشغلka canhu hwى مطاac halkaasaynu ka bilaabaynaa beydka شhan iyo tobnaad ولم يشغلك عنه هوان مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بالربرب كليفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواذبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فراس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رؤوست فراس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رؤوست وأفضل ثوبك الإحسان لكن ترى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاوين فليتك ثم ليتك ما علمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وقد فقيت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حضام قد جمعت fasawfa tacaadu min nadamin calayha wamaa tugni nadaamatu in nadimta idaa absarta saxbaka fi samaa'i qad irtafacuu calayka waqaadan safuulta faraajichaa wadac canka alhuwayna famaa bilbuudi tudriku maa dalamta ولا تحفل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مؤنين ولو ملك العراق له تات سينطق عنك علمك في ملايين ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بالنص الواحي بونون ستعلمه إذا طه قرات lain rafaca alghaniyu liwaa'a maalin laanta liwaa'a cilmika qad rafacta wain jalasa alghaniyu cala alxashaaya laanta cala alkawaakibi qad jalasta wain rakiba aljiyaada musawamaatin laanta manaahija taqwa rakibta ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضلت وليس يضرك الاغتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت faqaabil bilqabuuli linusxi qowlii fain acradta canhu faqad khasirta wain raacaytahu qowlan waficlan wataajarta alilaaha bihi rabixta falaysat haadihi اdunyaa bishayin tasuuka xiqbatan watasuru waqtan waqaayatuhaa idaa fakarta fiihaa ka fay'ika ow ka xulmika in xalamta sujinta bihaa wa anta lahaa muxiibuun fakayfa tuxibu maa fiihi sujinta وتdcمka طعاaم وعاn qريb satdcم minka ma minha ضacيمta insha allah wuxuu inoogu joogi doonaa beytka sagaal iyo afartanaad ayuu inoogu joogi doonaa beytka sagaal iyo afartanaad waxaanan ka bilaabaynaa beytka shan iyo tobnaad baan ka bilaabaynaa isbarbardhig ayuu ku samaynayey adduunyada iyo cilmiga labadaasi sida ay isku yihiin buu sheekhu khayr allaha siiyee ayuu isku keen barbardhigayey ama uu inagala hadlayey wuxuu idhi cilmiga macaankiisu hadduu kuu dhadhamo lagama yaabo adduunyadu inay ku mashquuliso kumaba mashquulin karto saacad aad cilmiga siisaa kugu adkaan mayso waa la hubaa inayna saacadii kugu adkaanayn wuxuu idhi walam yashqalka ku mashquulin maayo canhu cilmiga kaa mashquulin maayo hawan hawo mutaacun la adeecayo hawadaada ood adeecaysaa ha ka yaabin inay cilmiga kaa mashquuliso cilmiga macaankiisu hadduu kuu dhadhamo weeye walaa dunyan adduunyadana bizukhrufiha dhaldhalaalkeega futinta lagugu fitnayn maayo hadduu cilmiga macaankiisu kuu dhadhamo adduunyada dhaldhalaalkeegu kuma lumin karo buu ku yidhi waayo cilmiga ayaa ku jiidanaya macaankiisa ayaa kuu diidaya meel kale inaad eegto ama dhinac kale inaad u baydho walam yashqalka kuma mashquuliyeen canhu cilmiga kaama mashquuliyeen hawan hawo mudaacun la adeecayo walaa dunyan adduunyana bizukhrufihaa dhalaalkeega futinta laguguma fitneeyeen waxaan uga soconnaa sheekhii ibnu camiid lo odhan jiray wuxuu yidhi waxaan jeclaysan lahaa buu yidhi inaanan wasiir noqon inaanan madaxweynena noqon laakiin inaan makaanadda imaamu daberi oo ummadda ugu jiroo kale inaan yeesho imaamu daberi wuxuu ahaa nin muntasir ah oo ka guulaysta oo aqoonta iyo cilmiga kaga guulaysta cid kaste oo dood loo sameeyo ama isaga la doodaysa wuxuu idhi imaamu daberi martabada uu taagan yahay oo kale inaan taagnaado oo waxba madaxnimo iyo wasiirnimo iyo xilalkan waxaan oo dhan layga wada ayaan ku tamaniyayaa buu yidhi ama aan ku fikirayaa buu yidhi waxaynu ognahay culimmadu waxay odhan jireen haddii ay og yihiin macaanka cilmiga iyo diinta ku jira wasiirada iyo maxaanku idhaha dadka madaxnimada sheeganaya way inagula dagaalami lahaayeen way inagula dagaalami laha waa xaqiiqatan miyaynaan isweydiinin xikmadi inay ku jirto ilmaha yari markuu qur'aanka baranayo gambadh yar ama mijlis yar baa loo sameeyaa ilmaha isguulka faraha kale loo dhigayo far adduunkan un wax lagu heli karo ama lagu waayayana kuraas cadcad baa loo dhigaa cilmi baa ku jira cilmiga ku jira iyo xikmad baa ku jirta arrinkan xikmad baa ku jirta waxa weeye waxaynu dareemi karaynaa dadkan ahlu adduunka ah ama adduunyada u ehelka ihi hadday ogaan lahaayeen macaanka diinta ku jira iyagaa inooga bedin lahaa iyaga ayaa inooga bedin lahaa adduunyaa lagu isticmaali lahaa ciyaalka yaryare dadka danlaydi ay dhaleen mayna baran kareen waxba kolka waa xikmad baa ku jirta walaa alhaaka kuma mashquuliyeen canhu cilmiga kaama mashquuliyeen aniiqu rawdin beer yaroo ku yaabgelisay beer kaa ama kaagisa ama ku yaabgelisa oo ubaxeega iyo laamaheega iyo qoyaankeega iyo arjaadeeda iyo udugeega beer aad ka yaabto oo meelaha dalxiiska loo tago ama tanazuha loo tago beerahaasina kumayna yaabgeliyeen qalbigaa iska jecel beeraha naftaa ku faraxda beeraha sidaa darteed culimmada waxaynu ogeyn kitaabta markay samaynayaan riyaadu saalixiin iyay u bixin jireen kitaabkooga riyaadu saalixiin dadka wanaagsani beerihii ay ka heli jireen waa inay naftaadu mararka qaar dalxiis tagtaa oo kitaab hebel baan maanta doonayaa dhe nafta inaanu soo yaro akhriyo riyaadu saalixiin waxaa ka mid ahaa bustaan lcaarifiin eg bustaan alcaarifiin riyaadu saalixiin rawdatu daalibiin waxaa kitaabtiibaa beer lagu magacaabaya beer yaroo midho macaan leh oo kuwa timirtoo kale ah ood midhaheegan laacaysid ood guranaysid ood hadhkeegii hadhsanaysid ood caleenteedii daawanaysid oo udugeegiiyo udgoonkeegii uu kugu soo baxayo haddaba beertaasi ku mashquulin mayso hadduu cilmigu kuu dhadhamo ama cilmiga macaankiisa aad aragto walaa alhaaka kuma mashquuliyeen canhu cilmiga kaama mashquuliyeen aniiqu rawdin beer lala yaabo quruxdeeda walaa khidrun inan yaroo khidrigii ku jirta oo biziinati walaa khidrun khidriguna biziinatihi quruxdiisa kalifta kumaadan mamanaateen khidriga waxaa loo yaqaanaa waa inantu halka yar ay ku gabato ama ay ku dhuumato ama meesha yaree dadka lagaga qariyo haddaba khidrigaasi quru qurux dooni halahaade e ha ka yaabin buu ku yidhi inaad ku mamanaato walaa khidrun biziinatihi kalifta haddaynu nidhaahno walaa khidrun birabrabihi kalifta oo rabrab aynu akrinana waa sax weeyaan oo rabrabku waa farowga weeyi farowgana hablaha ayaa looga jeedaa walaa khidrun birabrabihi khidriga oo rabrabkiisa iyo hablihii ay weheliyaan kumaadan mamanaateen oo xaggaa hablahana umaadan kacdeen hadduu cilmiga macaankiisu kuu dhadhamo waayo waxaynu ognahay culimmada in badanoo ka tirsani inay guursanba waayeen markuu cilmiga u dhadhamay waa la og yahay iyagoon guurka diidaynin oo guurku uu yahay sunatulambiyaa uu yahay oo guurka ayna waxba ka sheegayn bay haddana guursan waayeen waxaa ka mid ahaa imaamu nawowi waxaa ka mid ahaa shaykhulislaam ibnu taymiya waxaa ka mid aha culimo badan oo culimadii caalamalislaami soo martay rag badan oo imika dhexalkoogii aan hayno dhallinyarnimay ku dhinteen kolkaa waxay ka dhigan tahay halku ina leeyahay walaa khidrun birabrabihi kalifta haka yaabin inaad xagga hablaha u baydho walaa alhaaka kuma mashquuliyeen canhu cilmiga kaama mashquuliyeen aniiqu rawdin beer yaroo kaa yaabisaa walaa khidrun iyo khidrigii meeshii inantu ay ku dhuumanaysay oo birabrabihi maca rabrabihi hablihii ay ku jiraan ama farowgii uu ku jiro kalifta kumaadan mamanaateen xaggaana ha ka yaabin inaad ku mamanaato waa sax walaa khidrun biziinati waa kii aan horraysiinay waa khidri quruxdiisii wata kaasina waxaynu ognahay haddaba ardayga haddii waxyaabaha noocaa ihi ay mashquuliyaan cilmiga ay ka mashquuliyaan ogow marka hore ayaan albaabka cilmiga laga furin alba ardaygu marka hore albaabka garaacayey haddii laakiin albaabka cilmiga laguu furo oo cilmiga waxa ku jira gudihiisa laguu ballaqo ha ka yaabin inaad waxyaabaha ku mashquusho kulaylku ku kari maayo qabowgu ku kari maayo gaajo hadalkeed daa isaga mooyaane wax kale inaad soo taabato ha ka yaabin waa ka gabayaaga hoose odhanaya idaa kaana yu'diika xaru lmasiif wa bu'su اlkhariifi wa bardu shitaa wayulhika xusnu zamani الrabiic faأkhduka lilcilmi qullimata waa nin gabaya oo gabay tirinaya إida kaana yu'dika xaru lmasiif wa bu'su اlkhariifi wa bardu shitaa wyulhika xusnu zamani الrabiic faأkhduka lilcilmi qullimata wuxuu leeyahay gabayaaga kale idaa kaana yu'diika markuu ku dhibayo xaru lmasiif xilliga xagaaga kulaylkiisu markuu ku dhibayo kulaylka xagaagu hadduu ku dhibo wa bu'su lkhariif dayrta balaayadeeda iyo qalaylkeeguna haddii ay ku dhibto wa bardu shitaa jiilaalka barafkiisuna hadduu ku dhibo wa yulhiika uu ku mashquuliyo xusnu zamaani rabiic wakhtiga guga ah quruxdiisu hadday ku mashquuliso faakduka qaadashadaada lilcilmi cilmiga aada qaadataa qul lii waxaad igu tidhaa mataa waa goorma goormaad wax baran hadday waxaasi cilmiga iska kaa hortaagaan goormaad waxbaran su-aashaa bal u fiirso waa mataa ma jirto maraad wax baranaysaa weeyi faquutu ruuxi arwaaxu lmacaani walaysa bian dacimta wa an sharibta horta asalba quudka qofku uu quutaa waa maxay waxaynu ognahay ilaahay markuu ina abuuray labaynu ka koobannahay waa jismi iyo ruux baynu ka koobannahay haddaba jismigeennu wuxuu u baahan yahay maadaamoo dhulka iyo ciidda laga abuuray wax ciidda ka soo baxa raashinkaa iyo hilibkaa iyo caanaha iyo waxaasuu jidhkeennu u baahan yahay amaa ruuxdeenna maadaamay samaawi tahay waxay u baahan tahay waxyigaa samaawiga ah cilmigaa iyo diintaa iyo khayrkaa iyo cibaadadaasay ruuxdeennu ku kobcaysa ay ku hormaraysaa yaana muhiima ma jidhkaa muhiima mise ruuxda qofku markuu dhinto hebelkii ataqaane miyaad yara haysan guriga haynoo dhex yaalla aan si aragna miyaynu odhanaynaa ruuxdu waa muhiim haddii ruuxda lagaa waayo qalfoofkaaga waa layska soo aasaya wuxuu yidhi faquutu ruuxi arwaaxu lmacaani faquutu ruuxi ruuxda quudkeega iyo waxa ay quudataa arwaaxu lmacaani waa macaanida buu ku leeyahay arwaaxdeeda iyo waxyaaba ay ku raaxaysato walayse ma aha quudka ruuxdu bian dacimta inaad wax cuntood dheregto wa an sharibta iyo inaad wax cabtood aad wuxun wado hamoodin buu yidhi ruuxdaadu inay horumar ku samayn cunto badan iyo cabid badan ruuxdaadu waxay horumar ku samayn salaadahaa iyo soonkaa iyo ah qur'aan akhriskaa iyo cilmigaa iyo waxyaabahaasay naftaadu horumar ku samaynaysaa faquutu ruuxi ruuxda quudkeegu arwaaxulmacaanii waa macaanida arwaaxdeeda walaysa mana aha bian dacimta inaad quudato wax iyo wa an sharibta inaad wax cabto labadaa un hamoodin inay naftaadu ay wax u qabanayaan jidhkay labadaasi wax u qabanayaan gabayaa kale ayaa beydkan isagoo macnihiisa tilmaamaya wuxuu yidhi idaa acdayta batnaka mashtahaahu wa farjaka su'lahu anta albahiima waakshىa an yuqaala gada laka dhab famaa laka cindanaa wallaahi atadmacu an tanaala naciima اlأkhrىa waqad aaharta dunyaaka damiima waa nin gabayaa ah oo adduunka iyo aakhara isbarbar dhigaya wuxuu yidhi idaa acطayta badnaka maa shitaahu wafarjaka sulahu anta اlbahiima wakhshaa an yuqaala gadaan laka dhab famaa laka cindanaa wallahi qiima atadmacu an tanaala naciima اlأkhraa waqad aharta dunyaaka damiima idaa acdayta markaad siiso badnaka calooshaada mashtahaahu wax alla wuxuu jeclaado calooshaada wixii alla wuxuu ku weydiiyey haddaad ku riddo ood u kala aabbayeeli weyda ma xalaalbaa ma xaaraanbaa ma xilligii loo baahnaabaa haddaad wax alla wixii kusoo hormaraba haddaad dirto uun wa farjaka cawradaada iyo farjigaagana haddaad siiso su'lahu wax alle wuxuu ku weydiisto anta albahiima adigu xoolaa tahay xoolo oo kaluun baa tahayba wa akhshaa waxaan ka baqayaa an yuqaala in la yidhaahdo hadan berri laka adiga idhab iska tag famaa laka cindanaa agtayada kuuma sugna wallaahi baan ku dhaaranaya qiimatun wax qiimo ah naga tag ad agtayada qiimo kuma lihiide inuu ilaahay berri qiyaamada ku yidhaa ayaan kaaga baqayaa atadmacu ma wuxuu hunguri kaa hayaa an tanaale inaad gaadho naciima alukhraa aakhare nimcadeeda ma inaad gaadho ayaad hungurayni waqad aaharta waxaba dooratay dunyaaka adduunyadaadii addamiima aadka u liidatay adigoo adduunyo liidata doonay ayaad haddana aakhare rajaynaysaa baan kuu malaynayaa buu yidhi fawaadibhu wakud biljiddi fiihi fain acdaaka fain acdaakahu allaahumtafacta fawaadibhu ka caado yeelo cilmiga hooy cilmiga ha iska fogayin cilmiga ka caado dhigo wakud qaado cilmiga biljiddi si uu dadaal ku jiro fiihi cilmiga dhexdiisa war dadaal muuji markaad cilmiga qaadanayso waxaynu ognahay ibnu cabbaas saxaabiga ibnu cabbaas radia allaahu tacaala canhu waa ibnu cami rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waana xabru haadihi alumma markuu culimmada u tegayo ibnu cabbaas wuxuu yidhi culimmada saxaabada marka aan xilliga ay cadeeddu ugu kulushahay ayaan albaabkooga tegi jiray buu yidhi markaasaa intaan catabadda albaabka kuma garaaci jirin buu yidhi waxaan jeclaysanayey ninka aan wax ka baranayaa inuu arko sida aan u qiimaynayo inuu arko sida aan u ixtiraamayo waxaan fadhiisan jiray buu yidhi catabadiisa markaasaa dabaysha igu dhacaysa iyo cadceedda i maraysa ayaadan malaynayn go-ayga intaan dhigto ayaan catabadda waa dibadda ayaan sidaa ayaan halkaa ugu dangiigsanaan jiray buu yidhi salaadda casar markay gaadho ee sheekhu uu soo baxayo ama saxaabiga xadiiska ka rabaa uu soo baxayo ayuu arki jiray bu anigoo catabada fadhiya markaasuu nixi jiray waxay igu odhan jireen bu or annagaa kuu iman lahayne way ixtiraamayaan bu yidhi annagaa kuu iman lahayne waxaad nooga baahantahay imaad noo sheegtid haddii aad noo sheegi weydeyna albaabka maad nagu garaacdin waxaan jeclaysanayey bu hi inaan cilmiga qiimeeyo oon cilmiga sharfiyo ilan sidaa cilmiga aad ka yeesho ayaa adiga lagaa yeelaya qof ahlucilmiya markaad qiimaynayso shaksiyadiisan maaha un waxaad qiimaynaysaa ee wuxuu xambaarsan yahay baad qiimaynaysaa haddaad yasayso ama aad yaraysanaysana isaga maaha waxa aad yasayso ama aad yaraysanaysaa ee wuxuu xambaarsan yahay weeyi fawaadibhu haddaba ka caado dhiga cilmiga ha iska fogaynin cilmiga wakhud qaado biljiddi si uu dadaal ku jiro fiihi cilmiga dhexdiisa fa in acdaakahu allah ilaahay hadduu ku siiyo intafacta waxaad noqonaysaa qof intifaacsada oo midhihiisa gurta ayaad noqon midhihiisa ayaad guranaysaa waa kii nin sheekhii kale gabayaaga ahaa aljiddu fi muxuu odhan jiray aljiddu aljaddu fi اljiddi wاlxirmaanu fi اlkasali fansib tusib can qariibin gaayat اlamali haddaad jaddi iyo sharaf doonayso aljaddu fi ljiddi sharafta oo dhaniba dadaalkay ku jirtaa ma rabtaa sharaf dee adoo jiifoo hurda adoo raaxaysanaya adigoon dacar u soo leefin hays odhanin waxaan doonayaa un sharafta meeshii ugu sarraysay waxaa la yidhahdaa aljunuunu funuunun baa la yidhaha aljunuunu funuunun haddaad cilmigan addoonayso iyo waxaan addoonayso aadan wakti u hurin adan dhibkiisa adan aqbalin ha ka yaabin inaad qimo ka gaadho haddaad ku fikirto taana waa nooc waalia ayaa kugu jirta akhi imaamu shaafici wuxuu lahaa markuu mas'aladan ka hadlayey akhii lan tanaala alcilma ilaa bisittatin saunbiika can tafsiilihaa bibayaanin dakaaءun wa xirsun waijtihaadun wa bulgatun wa suxbatu usdaadin wa tuulu zamaanin imaamu shaafici asbaabta keenta inaad aqoon yeelato ayuu laba beyd ku soo ururiyey wuxuu yidhi akhi lan tanaala alcilma ilaa bisittatin sahum bika can tafsilihaa bibayaanin dakaaun wa xirsun wa jtihaadun wa bulgatun wa suxban tustaadin wa tuulu zamaanin akhii walaalkayow lan tanaalo gaadhi maysid alcilma cilmiga ilaa bisitatin lix tilmaamood mooyaane cilmi haddaad rabto lix arrimood baa lagu helaa saumbiika anaa kaaga warrami can tafsiilihaa lixdaa tafsiilintooda bibayaanin si waadix ah oo cad baan kaaga warrami dakaaun waa maskax badni kow horta waa inuu qofka ilaahay maskax siiyaa wa xirsun iyo dadaal waa inaad dadaal bixisaa wa ijtihaadun iyo ijtihaad xirsigu waa inaad qof shaygan aad aada u danayso ijtihaadna waa inaad waktigaaga gashato wa iyo waxoogaa sahay ah sahay waa inaad haysataa waxoogaa yaroo dee adan meelo kale indhaha u taagin oodan odhaniya talow biilkii iyo kharashkii meelo aad ka warwartaayayna jirin wa suxbatu ustaad qof aqoon u lana waa inaad la saaxiibto ood istidhaa wax ka baro wa tuulu zamaanin wakti dheerna waa inaad heshaa wakti dheer haddii lixdaa tilmaamood lagaa waayo cilmiga aad xasilinaysaa waxa ay u badan yahay inuuna wax saasa noqonayn fawaadibhu cilmiga ka caado dhigo wakud qaado biljiddi si uu dadaal ku jiro fiihi cilmiga adoo ku dadaalaya qaado fain acdaakahu llaahu ilaahay hadduu cilmigaa ku siiyo intafacta waad iska intifaacsani markaa waad iska intifaacsaniyo wuxuu noqonayaa wax ku anfaca waayo cilmigu waa nebi maxamed salى اllahu عalayhi wasalam shayga keliya ee ilaahay yidhi iweydiiso waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhaha nebi maxamedow rabbiyow ii ziyaadi cilmi dheh cilmi ilaahw ii ziyaadi waqul rabbi zidnii cilmaa haddaba cilmiga nebi maxamed buu ilaahay yidhi ibari inaan kuu ziyaadiyo waana lagu galladaystay oo ilaahay wuxuu yidhi wacallamaka maa lam takun taclamu ilaahay wuxuu ku baray waxaadan horay u aqoon buu ku baray waxaad arkaysaa markaa qiimaha uu cilmigu leeyahay ayaynu ka dareemaynaa amase meesha aynu ku arkaynaa a'immaduna waxay ugu kala dadaali jireen cilmiga si aan laga warrami karaynin imaamu shaafici toddoba jir buu qur-aanka ku xifdiyey muwada'a ah imaamu maaligna toban jirkiibuu ku xifdiyey isagoo caruur ah ayuu rixlooyin hadda dadka waaweyne ayna mari karaynin ayuu mari jiray imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi imaamu nawowi maalintii labiyo toban cashar buu dhigan jiray waa imaamu nawowi maalintii kulla yowm marka la eego wuxuu dhigan jiray labi-iyo toban cashir ayuu maalin kasta dhigan jiray waxaynu ognahay cabdullaahi ibnu naafic wuxuu la fadhiistay imaamu maalig uu la joogu arday u ahaa shan iyo soddon sannadood ayuu arday u ahaa waa cabdullaahi ibnu naafic ayaa imaamu maalig arday u ahaa muddo shan iyo soddon sano ah shan iyo soddon sano ayuu arday u ahaa wax ka barta ama ka faa'iidaysta sheekha bukhaari la yidhaahdaa wuxuu ka qoray wax gaadhaya ama lagu qiyaasayo kun sheekh culimmadii uu wax ka baa ilaa kun markii uu waday silsiladooda la dareemaya intay gaadhayeen waxaad garan kartaa markaa cilmigan inaan lagu dadaalaa inay muhiim tahay sidii dadkeennii hore ay ugu dadaali jireen inaad cid welibana uu ehela kala kulanto ood ka qaadato muhiim weeye ilaa xad bay muhiim tahay wain ucطiita fiihi dawiila baacin waqaala annaasu inaka qad calimta falaa ta'man su'aal allahi canhu bitawbiikin calimta fahal camilta sheekhu wuxuu doonayaa halkan hadduu ilaahay cilmiga ku baro oo rabbi cilmigii hadduu ku baro ma alxamdu baad odhani oo aayar baad iska fadhiisani ood iska seexani oo waxaa doontaad samayn caalim baanahay maya markaa suaal aal khatara ayaa ku hor taal su khatara cilmiga berashadiisa wuu adag yahay oo waa la og yahay wax adag inuu yahay waxase ka sii adag ku dhaqankiisa cilmiga inaad barataa aad buu u adag yahay waxase ka sii adag cilmigaad baratay inaad ku dhaqanto haddaba sheekhu wuxuu ku leeyahay wa in ucdiita haddii lagu siiyo fiihi cilmiga dhexdiisa haddii lagu siiyo dawiila baacin baac dheer haddaad cilmiga si xeel dheer u barato oo waqaalo naasu dadku ay ka markhaati kacaan oo dadku ay yidhaahdiin innaka adigu qad calimta waad baratay dadkaa kuwa markhaati kacay inaad caalim tahay waa caalim bay dadkii yidhaahdeen markaa falaa ta'man aamin haka ka noqonin abaabakarow su'aalallaahi ilaahay su-aashiisa canhu xaggiisa cilmiga uu kaa weydiinayo bitawbiikin si canaani ay ku jirto ilaahay markuu kuu su'aalayo uu ku odhanayo calimta waad baratay oo caalim baa tahay fa hal camilta ma ku camal fashay caalim baa tahaye ma ku camal fashay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku odhanaya waa su'aal ay canaani ka muuqato su-aashaa haddaba ha ka aamin noqon wa in ucdiita haddii lagu siiyo fiihi cilmiga dhexdiisa haddii lagu siiyo dawiila baacin baac dheer haddii laguu siiyo oo waqaalo naasu dadkuna ay yidhaahdiin innaka adigu qad calimta waad baratay cilmigii falaa ta'man aamin ha ka noqon su'aalallaahi ilaahay su'aashiisa canhu cilmiga xaggiisa uu ku weydiinayo bitawbiikin si ay canaani ku jirto uu ku odhanayo calimta waad barataye fahal camilta ma ku camal fashay waad baratay caalim baad ahayd ma ku camal fashay waa su-aal khatara waa su-aal halisa waxaynu ognahay ibnu raslaanku kitaabka zubadka amarkuu qorayey wuxuu yidhi facaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi lwahan wuxuu ihi qofka caalimka ihi hadduu cilmigiisa ku camal feli waayo ka sanamka caabudaya intaan la waxay ka dhigantahay tahay waa caalim cilmigiisa aan ku camal falaynin muxuu u jeedaa markaa ka sanamka caabudaya ilaahay ayuu caasiyey maca jahlihi isagoo jaahilah oo waxba aan geranayn oon aqoon lahayn ayuu ka sanamka caabudaya ilaahay caasiyaya laakiin kan caalimka ah ee waxyaabaha dee macsiyada ah ku kacaya wuxuu ilaahay caasiyaya maca cilmihi yaa xun markaa ma maca jahlin ilaahay caasiyaya mise ka maca cilmin ilaahay caasiyaya maa cilmin waa halis maca cilmin waa halis iminka maalan haddii waxaan kuu dirto oo waxii aan kuu dirtay adoo og aad iyeeli weydo iyo haddii qof kaloon ogeynba uu ii keeni waayo dee ma dhibbay noqonaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala walilaahi almathalu alaclaa qofka cilmiga garanaya ee caasiyaya ayaa ka sii liita qofka aan cilmiga garanayn ee caasiyaya imaamu shaafici waa kii tilmaamayey ee lahaa caalimka markuu la hadlayey wuxuu yidhi ka xaamilin lihiyaabi الnaasi yagsiluhaa wa hawbuhu gaariqun fi الrijsi wالnajasi waxaad ka dhigan tahay buu yidhi nin wasakhaysan oo wasakdu ay ka tiixayso ama ay ka dhibcayso ay ka da'ayso oo odhanayo uun keena dadow khamiisyada aan idiin maydhe dadkunbuu dharka u maydhaya u nadiifinaya isaga dharkiisiina wuu wasakhaysan yahay ummadda dharkeegiina wuu nadiifinaya ka xaamilin lihiyaabi الnaasi yagsiluhaa ummaddu wax baraya laakiin isagu naftiisii u halmaamay kaxaamilin لثياب naasi yagsiluhaa وثوبه hawbuhu في الرجس والنجس wاnajasi waa kii sii waday imaamku imaamu shaafici qofkan cilmiga lihi hadduu cilmiga ku dhaqmi waayo waa shamacoo kale shamacaa habeenka markuu laydhku tago aynu shidanno ee gurigana iftiimiye isaguna lafihiisa guba ee naftiisa gubaya oo kale unbuu noqonaya kolkaa waa faa'iido uu leeyahay ma jirto wa in ucdiita haddii lagu fiihi cilmiga dhexdiisa haddii lagu siiyo dawiila baacin baac dheer haddii laguu siiyo wa qaala annaasu dadkuna ay yidhaahdiin innaka adigu qad calimta waad ogaatay oo waxbaad baratay falaa ta'man aamin ha ka noqon su'aalallaahi ilaahay su'aashiisa canhu cilmiga uu ku su'aalayo bitawbiikin si ay canaani ku jirto uu kuu su'aalayo uu ku odhanayo calimta waad barataye fahal camilta maku camal fashay waa su-aal halisa weeyi fara'su lcilmi taqwa allahi xaqan walaysa bian yuqaala laqad ra'uusta fara'sulcilmi cilmiga oo dhan madixiisu iyo meesha ugu sarraysaa taqwa llaahi waa ilaahay oo laga baqo xaqan si dhab ahaana ilaahay in looga baqo walaysa ma aha bian yuqaalo in la yidhaahdo laqad ra'uusta madax baad noqotay cilmigii baad meeshii u sarraysay ka gaadhay qiimo kuu tari mayso haddaadan ilaahay kaga baqaynin subxaanahu wa tacaala nebi maxamedna xadiidka saxiixa xadiidka tirmidiga ku qoran wuxuu yidhi laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can cumrihi waxaa ka mid ahaa wa can cilmihi maadaa camila fiih qofku labada lugood halka uu ku hayo ka qaadi maayo maalinta qiyaamada labada lugood qofku halkuu ku hayo ka qaadi maayo maalinta qiyaamada iyo ilaahoo la weydiiyo cumrigiisa halkuu soo geliyey waxaa ka mid ahaa ilaahoo la weydiiyo cilmiguu bartay wuxuu ku camal falay inuu ku camal falay iyo inuuna ku camal falin kolkaa qiyaamada afarta su'aalood ee lagu odhanayo lugaha halkaa ha ka qaadin waxaa ka mid a cilmiga aad baratay ma ku camal fashay mise kumaadan camal falin waa su'aal ina horta la weeyi fa ra'sulcilmi cilmiga ra'sigiisa iyo madixiisa sare taqwallahi waa in ilaahay laga baqo xaqan si dhaba looga baqo walayse mana aha bian yuqaala in la yidhaa laqad ra'usta madax ayaad noqotay ama meel fiican baad cilmiga ka gaadhay waxba kuu qaban maayo wax alla wuxuu kuu qabanayaa ma jirto waxaa lagu gartaa cilmigu midhuu leeyahay cilmigu horta waa geed geed weeyi cilmigu geedkaana waxaa lagu beeraa allaka baqa geedkaa waxaa lagu beeraa allakabaqa lagama yaabo inuu cilmigaagu midha yeesho ama uu midhaysto haddii alla ka baqa aad kala fog tihiin ilaahay haddaadan ka baqin cilmigaagu midhaysan maayo horta taa ogow wax kaste akri wax kaste samee cilmigaagu inuu midhaysto waa mustaxiil waa geed cilmigu la hadhsado oo midha bixiya oo ad ummadda anfaca oo meel la tuuro aan lahayn geedkaana waxaa lagu beeraa alla ka baqa weeye inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaau buu ilaahay leeyahay inamaa yaksha allaha ilaahay waxa ka baqa oo keliya uun min cibaadihi addoommadiisa xaggiisa alculamaa culimada un baa ilaahay si dhaba ah uga baqda wa afdalu thawbika alixsaanu wa afdalu thawbika alixsaanu laakin maxaa ka dambeeya araa thawba alisaa'ati qad labista wa afdalu thawbika maro aad xidhato maraha marada ugu qiimaha badani alixsaanu waa ixsaanka iyo samafalka shay aad cawradaada ku qariso shay aad ku xaragooto shay aad ummadda la hor timaado waxa ugu qiimaha badani waa alixsaan kolka waxay ka dhigan tahay ixsaanku mar xaragu kuu halka xaragadu kuu gelaya waad ku xaragoonaysaa marna halka huga iyo asturka ayuu kuu gelaya oo cawradaadaad ku asturaysaa marna ummadda ayaad ku dhex maraysaayo wuxuu noqonayaa wax dee lagugu daawado ayuu noqonayaa wa afdalu thawbika maryahaaga marada ugu qiimaha badani alixsaanu waa ixsaanka samafalka weeyi laakiin araa anigu waxaan arkaa thawbalisaa'ati xumaha mari maradiisii qad labista inaad soo xidhatay waxaan ku arkaa intaad maryihii wanaagsanaa iska siibtay ayaad gebigeeduba maryo xuma ka samaysan ad soo xidhatay lebis iyo xuma ka samaysan baad soo xidhatay waxaynu ognahay haddaba alla kabaqu iyo ixsaanku mar yaa lagu tilmaamay qur'aanka wuxuu ilaahay yidhi walibaasu taqwa daalika khayr libaaska iyo huga alla kabaqa ka samaysan kaa ayaa khayr badan kaa ayaa khayr badan qofku hadduu ilaahay ka baqo subxaanahu wa tacaala indhaha dadkuba waxay arkaan un halkiisa wanaagsan ilaahayna subxaanahu wa tacaala dariiqa xaqa ah ayuu ku sugaa ayuu waafajiyaa dariiqa xaqa ah ayuu ilaahay ku sugaa maadaamoo duufaana ay dunida ka socdaan dabayshu kolba dhinacay u jeedsanayso kolba ummad meel lagula hadhayo kolba isbaaro aynu arkayno ibliisku uu meel dhiganayo oo ummaddii xaqa xaq baan doonaynaa lahayd ay kolba meel ku kala hadhayso ilaahay ayaa sugaya subxaanahu wa tacaala qofka mutaqiga ah ee ka baqa wa afdalu hawbika maradaada ta ugu qiimaha badani alixsaanu waa ixsaanka ixsaanka xadiidka muslimka ayuu nebigu inoogu macneeyey salawaatu rabbi wa calayhi ixsaanku waxa weeye an tacbud allah kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa inaad ilaahay u caabudo sidii adigoo arkaya oo kale ilain haddaadan arkaynin isagaa ku arkaye ixsaan marna waa ixsaan ila naas baa jiro oo waxa weeye inaad ummadda samafal u samayso oo waxa aad dheer tahay aad siiso ood bixiso ayaa loo isticmaalaa kitaabkaygani halkaa beydkaa wuxuu qorayaa wadaafi thawbika alixsaanu buu qorayaa ereyga daafi waxaa loo yaqaanaa ka dheer baa loo yaqaanaa wadaafii thawbika alixsaan marada maryahaaga ta ugu waasacsan ee meel kasta qarinaysaa alixsaanu waa ixsaanka iyo samafalka samafalku dhinac kastood ceeb ku leedahay buu kaa qarinayaa laa an turaa in lagu arka maaha thawbal isaa'ati xumaha maryihiisa qad labista adoo soo xidhay maryaha jamac baan ka dhigayaa kiyoo mufrad meesha qoran yahay sababtuna waxaa weeye mufradu mudaafun limacrifati yufiid اlcumuum jamaca halkaasaan ka keennay wa afdalu sawbika maryahaaga ka ugu qiimaha badan baad iska odhanaysaa markaa nebi maxamed ducooyinkiisii waxaa ka mid ahaa salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi allaahuma zayinna biziinati اliimaan ilaahuw waxaad nagu qurxisaa quruxda iimaanka ilaahuw nagu qurxi wajcalnaa hudaatan muhtadiin ilaahuw waxaad naga dhigtaa hudaatan kuwa ummadda hanuuniya muhtadiin oo iyaguna hanuunsan inaad adna hanuunsan tahay dadkana ad hanuuniso ayuu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay ka baryayey idaa maa lam yufidka alcilmu khayran fa khayru minhu an low qad jahilta wuxuu ku yidhi cilmigaagu hadduu khayr kuu faa'iideyn waayo cilmigu hadduu horta khayr kuu horseedi waayo cilmigu waa inuu carabkaaga dhowraa waa inuu ishaada dhowraa waa inuu adinkaaga dhowraa waa inuu fikirkaaga dhowraa waa inuu mucaamaladaada dhowraa waa in maxaanku idhaahdaa cilmiga marka la eegayo waxyaabo aad u tiro badan oo adiga uu kaa dhowrayo ama adiga uu kaa bedelaya waa inay jiraan idaa maa lam yufidka markuu kuu faa'iidayn waayo alcilmu cilmigu khayran khayr markuu kuu faa'iidayn waayo cilmigu hadduu khayrba kuu faa'iidayn waayo fa khayrun minhu waxaa ka sii khayr badan cilmiga an low qad jahilta inaad jaahil iska ahaato or miyaad jaahil ahaatid buu yidhi hadduu cilmigu khayr kuu faa'iideyn waayo jaahil miyaad iska ahaatid maxaad u baratay macnaheedu waxa weeye cilmi naafica oo ku anfaca ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala laga laga baryaa ama la weydiistaa nebigu wuxuu odhan jiray allahuma inii as'aluka cilman naafican cilmi kasta ilaahay ma weydiisanaynin cilmi naafica ayaan ilaahow kaa baryay buu odhan jiray oonku weydiistay idaa maa lam yufidka markuu kuu faa'iideyn waayo alcilmu cilmigu markuu kuu faa'iideyn waayo khayran khayr hadduu cilmigu khayrka kuugu horseedi waayo fa khayrun minhu waxaa ka khayr badan an low qad jahilta inaad jaahil ahaato miyaad jaahil iska ahaatid maxaad wax la baratay buu ku leeyahay wa in alqaaka hadduu kugu tuurayo fahmuka faham fahamkaagu hadduu kugu tuurayo fii mahaawin meelo lagu hoobto hadday fahmadaadu kugu tuurayso fa laytaka hooggaaga e, uma laytaka hoogaage maa fahimta maxaad wax u fahantay hadduu fahamku kaa khaldamo fahanku hadduu kaa khaldamo ilaahay baa laga magan galaa subxaanahu wa tacaala fahan khaldan ummadda ayaad waalaysaa dadka ayaad wareerinaysaa ummadda ayaad kala geynaysaa waxaan loo baahnayn ayaad ummadda ku dhex beeran doontaa waa hadduu fahamku kaa khaldamo waxaa ka mid dadka fahanku ka khaldamay waxaynu ognahay niman baa yidhi zakada bixin mayno waajibba naguma aha zakadu waajibba naguma aha bixin wax zake ah annagu haddaanu nahay ganacsatadii bixinba mayno markaa lasaa la yidhi oo maxaa dhacay zakadu miyayna waajib ahayn zakada in la bixiyaa miyayna arkaan mayna eh, islaamku ina farin waa sidee sideebaad zakada u bixin weydeen islaamkaabaa ina faraya zakada bixisiine waxay yidhaahdeen aayadda qur'aanka a ah baanu ka fahanay inayna hadda zakadu waajib ahayn aayadda quraanka ah ilaahay muxuu yidhi nebi maxamed markuu la hadlayey buu ilaahay ku yidhi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakihim waxaad ka qaadaa hantidooda sadaqo aad ku dahiraysid oo welibana wasalli calayhim u ducee baa la yidhi waxay idhahdeen marka nebi maxamed hantida uu qaado wuu u ducayn jiray cidduu hantida ka qaado dee hantidii waanu bixinaynaaye ducadii nebi maxamed yaa noo ducaynaya bay yidhahdeen tii nebi maxamed ducadii nebi maxamed ee wasalli calayhim ahayd yaa noo ducaynaya kol haddaanu weynay ducadii nebi maxamed oo nebigu markuu geeriyooday cid ducadiisii noo ducaysa annaan helaynin dee hantida yadii bixin mayna bay yidhahdeen waa fahan qalloocday fahan qalloocday oo welibana aayad loo deliishanayo wey aayad ayaa loo deliishanayaa waa kelimatu xaqin yuraadu biha albaail kelmad sideeda xaq ah oo laakiin cidda waxaa lagu xoojinayaa baail uu yahay wain alqaaka hadduu kugu tuuro fahmuka fahamkaagu hadduu kugu tuuro fii mahaawin meelo lagu hoobto oo lagu baaba'o hadduu kugu tuuro fa laytaka hooggaaga uma laytaka hooggaaga ee maa fahimta maxaad wax la fahantay war hooggaaga ee maxaad wax la fahantay satajnii min himaari اlcajzi jahlan wa tasguru fi اlcuyuuni idaa kabirta satajnii min himaari اlcajzi jahlan wa tasguru fi اlcuyuuni idaa kabirta satajnii waxaad goosan doontaa min himaari اlcajzi cajziga midhihiisa waxaad ka goosan doontaa jahlan jahli baad ka goosan midhaha kuu soo gu'i doona jahliya ayaa kuu soo gu'i doona wa tasquru waad ku yaraan fil cuyuuni dadka indhahooga ayaad ku yaraan idaa kabirta markaad weynaato adigoo oday ah adigoo ciro leh adigoo bidaartii ay ku gashay adigoo adduunka ka sii socda ayaan kursiga hore lagugu soo dhaweyneynin sababtuna waa maxay dee aqoon baadan lahayn setejni waxaad goosan doontaa waa abaabakarow nin buu la hadlayaa abaabakar la yidhaah setejni abaabakarow waxaad goosan doontaa min himaari alcajzi cajziga midhihiisa waxaad ka goosan doontaa jahlan jahli baad ka goosan jaahil baad ahaan wa tasguru waad yaraan fi lcuyuuni indhaha dadka ayaad ku yaraan idaa kabirta adigoo weyn markaad weynaato indhaha dadka waad ku yaraan kitaabkaygani wuxuu qorayaa idaa kaburta buu qorayaa kaburta oo badu godayaa waxaa jira kaburta macno kala loo isticmaalaa way jirtaa kaburadu laakiin cadhada iyo ayaa loo isticmaalaa dadka da'diisa looma isticmaalo kabira ayaa da'da ah ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun kolka kabura waa cadhada iyo waxa aan la arkaynin ayaa loo isticmaalaa kabirana dadaa loo isticmaala kolka idaa kabirta bay ahayd meesheenani satejni waad goosan doontaa min himaari lcajzi cajziga midhihiisa xaggiisa jahlan jahli baad ka goosan doontaa wa tasquru waanad yaraan fil cuyuuni indhaha dadka ayaad ku yaraan idaa kabirta markaad weynaato wa tufqadu waa lagu waayi in jahilta haddaad jaahil tahay wa anta baaqin adoo nool adoo nool baan lagu tabaynin haddaad jaahil tahay adigoo nool ayaana haddana lagu tabaynin wa tuujadu waa lagu heli in calimta haddaad caalim tahay walow fuqita haba lagu waayo abadgeeriyootide haddaad jaahil tahayna adoo nool bayna cidi ku tabaynin haddaad caalim tahayna adigoo dhintay ayaa magacaagii lahayaa iyo cilmigaagii lahayaa oo lagu tabayaa hebel muxuu masaladaa ka yidhi la odhanayaa wa tufqaduniyaho waa lagu waayi in jahilta haddaad jaahil tahay wa anta adiga oo baaqin baaqiya oo nool adoo nool baa lagu waayayaa wa tuujadu waana lagu heli in calimta haddaad caalim tahay walow fuqita haba lagu waayo oo aad geeriyootide gabayaaga kale muxuu yidhi isagoo su-aashaa ka hadlaya fafuz bicilmin tacish xayan bihi abada annaasu mowta wa ahlu lcilmi axyaau fafuz bicilmin tacish xayan bihi abada annaasu mowta wa ahlu lcilmi axyaauun fafuz waxaad ku guulaysataa bicilmin cilmi ku guulayso tacish waad noolaani xayan adigoo nool bihi cilmiga dartii abadan weligaa haddaad cilmi yeelato dhimanba maysid annaasu dadkii mowtaa way wada dhinteen wa ahlulcilmi intay cilmiga lahaydna axyaa way nool yihiin intay cilmiga lahayd uunbaa nool buu ku yidhi imaamu shaafici markuu su-aashan ka hadlayey muxuu lahaa wuxuu idhi qad maata qowmu wamaa maatat makaarimuhum wa caasha qowmu wahum قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أمواتون qad maata waxaa geeriyooday qowmun qoom baa geeriyooday qoom ay qad maata waxaa geeriyooday qowmun qoom baa geeriyooday wamaa maatat mayna dhimanin makaarimuhum sharaftoodii mayna dhimanin wa caasha waxaa noolaaday qowmun qoom baa noolaaday wa hum iyagu fi naasi dadka dhexdooda ayay amwaatun yihiin kuwa geeriyooday dad geeriyooday oo noolayn ayaa haddana dadku weli magacoogi hayaan dad noolina way geeriyoodeenoo halka lagu aasina waa jidhkooga dhexdooda isagoo iyagoo lugaynaya ayay mayd yihiin qubuur socota weeyaan wuxuu idhi watufqadu niyahu waa lagu waayi in jahilta haddaad jaahil tahay wa anta baaqin adigoo baaqiya ayaa lagu waayayaa wa tuujadu waa lagu heli in calimta haddaad cilmi leedahay walow fuqita haba lagu waaye eh watadkuru qowlatii laka bacda xiinin idaa xaqan bihaa yowma camiilta wain ahmaltaha wanabadta nusxan wamilta ilaa xutaamin qaad jamacta فسوف تعاض من ندم عليها وما تغني الندامة in نديمت وتذkru waxaad xasuusan doontaa abاabكro waa inankan uu kusoo halqabsanayo watadkuru waxaad xasuusan doontaa qowlatii aniga hadalkayga ayaad xasuusan doontaa laka adiga aan ku leeyahay bacda xiinin wakti kadib dhallinyarnimaa ku haysa hadalkayga ma miisaamaysid waxaad laakiin xasuusan doontaa hadalka aan ku leeyahay waxoogaa kadib ayaad xasuusan doontaa wa waxaad xasuusan doontaa qowlatii hadalkayga ayaad xasuusan laka adiga aan ku leeyahay bacda xiinin xilli kadib ayaad xasuusan idaa xaqan markaad dhabahaan bihaatan bihaa tan yowman maalinun camilta ugu camal fasho qowladaydan haddaad maalinuun ku dhaqanto waad xasuusan doontaa sheekhu wuxuu talmiixinayaa aayadda qur'aanka ah fasetadkuruuna maa aquulu lakum waxaad xasuusan doontiin waxa aan idin leeyahay iyo gabayaaga kale qowlkiisa muxuu lahaa sayadkurunii qowmi idaa jaada jidduhum wafi laylati dalmaai yuftaaqad lbadru sayadkurunii waxaa i xasuusan doona qowmi aniga tolkay ayaa i xasuusan doona idaa jadda marka ay dhab noqoto jidduhum dhabtoodu dhabtu markay dhabta tagto ayay tolka itabayaan deliil buu u keenay oo wuxuu yidhi wa fi leylati dalmaa'i habeenka madow dhexdiisa unbaa yuftaqadu la tabaa albedru dayaxaba dayaxaba habeenka gudcurka ah unbaa la yidhaha horta bishu caawa imisay ahayd inta kale laydhkaa la hayste lama tabo kolkaa wuxuu leeyahay markaasaana lay tebi doonaa wa tadkuru abaabakaroo waxaad xasuusan qowlatii qowlkaygan waad xasuusan laka adiga aan ku leeyahay bacda xiinin xilli kadib idaa xaqan markaad dhab ahaan bihaa iyada yowman maalinun camilta ugu camal fasho in ahmaltaha haddaad ihmaaliso oo dayacdo wanabadta ad tuurto nusxan naseexadaydana ad tuurto wa milta ad u leexato ilaa xudaamin baabaa adduunyada ad u leea wa milta ad u leexato ilaa xudaamin baaba qad jamacta aad urursatay fa sawfa tacadu waad qaniini doontaa min nadamin qoomamo ayaad la qaniini doontaa calayhaa iyada dusheeda qowladaydan aad u qoomamoonaysid wamaa tugnii waxna kuu qaban mayso annadaamatu qoomamada in nadimta haddaad qoomamooto wuxuu yidhi hadalkaygan haddaad ihmaalisoo dayacdo haddaad naseexadaydan tuurto haddaad adduunyo aad urursatay u baydho oo tidhaahdo anu waan shaqaysanayo suuqa ayaan geli haddaad tidhaahdo cilmigii in badan baan kusoo dhex jiray oo waxba waan ka xasilin waayey waan baydhaya haddaad tidhaahdo walle inaad farta dhexda ka qaniini buu ku yidhi farta ayaad dhexda ka qaniini doontaa ama ha dhowaato ama ha dheeraato wa tadkuru waad xasuusani qowlatii qowladaydan laka adiga aan ku leeyahay bacda xiinin xilli kadib ayaad xasuusan idaa xaqan markaad dhab ahaan bihaa iyada yowman maalinuun camilta ugu camal fasho wa in ahmaltahaa haddaad dayacdood ihmaaliso wanabadta ad tuurto nusxa naseexadaydana ad tuurto wa milta aad u baydho ilaa xudaamin baaba'a qad jamacta aad urursatay fasawfa tacadu waad qaniini doontaa min nadamin qoomamo ayaad la qaniini doontaa calayhaa iyada aad u qoomamoonaysa qowladaydii wamaa tugnii waxna kuu qaban mayso annadaamatu qoomamadaasi in nadimta haddaad qoomamooto idaa absarta saxbaka fii samaa'in qad irtafacuu calayka waqad safuulta فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبضء تdرك طلمت wuxuu ihi idaa absarta waxaad qoomamoon doontaa ood farta dhexda ka qaniini idaa absarta markaaad aragto saxbaka asxaabtaadii inamadii kula da'da ahaa fii samaa'in iyagoo cirkaa ku sugan oo xidigo cirka ka soo baxay aad mooddo xidigoo cirka ka laadlaada ayaad mooddaa qad irtafacuu calayka qad irtafacuu kor bay calayka adiga dushaada intay doonaan bay kaa sarreeyaan waqad safulta adna waad baaba'day oo dhulkaad gashay waad hoosaysaa markaasaad aada u qoomamoon faraajichaa warniyahu dib ugu noqo kelmaddaan ku idhi kelmaddii naseexadayda qaada oo cilmiga baro wadac canka xaggaaga kala tag alhuwaynaa waxyaabahan liita ee ducfiga ah war waxyaabahan ducfiga ah ee muxaqaraadkaa ah naftaada ka daah famaa bilbudi gaabinta iyo habsaanka tudriku ku gaari maysid maa dalabta waxa ad doonaysid oo cilmiya hamoodin inaad iska seexato hamoodin inaad aayar aroortii soo toosto hamoodin inaad meelaha intaad soo yar warwareegto haddana gurigii dib ugu laabato adoo waxaad xasilisay ayna jirin inaad taa sharaf ku helaysa hamoodin buu ku yidhi faraajichaa hadalkayga dib ugu noqo oo wada canka xaggaaga kala tag alhuwaynaa waxyaabaha liita famaa bilbudi gaabin iyo dibdhac tudriku ku gaari maysid maa dalabta waxa ad tartan baa cilmiga loogu jira ilaahay baa yidhi wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun imaamu shaafici wuxuu tilmaamay cidda aqoonta iyo sharafta rabtaa inayna habeenkii seexanin ayuu tilmaamay wuxuu lahaa biqadri اlkaadi tuktasabu اlmacaali waman dalaba alculaa sahira layaali waman raama alculaa min gayri kaadin adaaca alcumra fi dalabi اlmuxaali تروم العز ثم تنام ليلا يغuص البحر من طلب لآl imaaم شhaaفiعي wey wuxuu leeyahay بqadr الkdi kolba dhibka iyo waxa aad xasilinaysa qadarkiisa un baa tugtasabu la helaa almacaaliya sharafta dhibaatadaadu inta ay la eg tahay ayay waxaanad helaysaana midhihiisu ay la egaanayaan waxayse tahay buu imaamku yidhi waman dalaba alculaa ninka sharafta doonayaa sahira layaali habeenada ma seexdo haddaad doonayso sharaf habeen ha seexanin waman raama alculaa ninka sarraynta rabaa min gayri kadin isagoon dhibaatoonaynin oon dhididaynin sarrayn ninka rabaa adaaca alcumra cumrigiisii ayuu dayacay fii dalabi almuxaal shay mustaxiila isagoo codsanaya taruumu waxaad dalbaysaa alciza sharaf ayaad dalbanaysaa uma tanaamu waad seexani leylan habeenkii ayaad seexan yaquusulbaxra badda waxa isku tuura oo badaha dhumbada man dalaba la'aaliya jawharta cidda doonaysa ninka jawhar rabaa badda ayuu isku tuuraa shayga aad raadinaysa qiimihiisa garo oo ha iska ilaalinin waa isla baxrigeennan oo kale weeyi biqadri اlkaadi tugtasabu اlmacaali waman dalaba alculaa sahira layaali waman raama alculaa min gayri kaadin أضاع العمر في طلب المحال تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآل idaa absartahaa markaad aragto idaa absarta markaad aragto saxbaka asxaabtaada markaad aragto fii samaa'in samada sare qad irtafacuu calayka iyagoo kaa sarreeya waqad safulta adna aada hoosayso ayaad aada u qoomamoon ee faraajichaa taladaydii dib ugu noqo wada canka xaggaaga kala tag alhuwaynaa waxyaabaha liita famaa bilbudi gaabinta tudriku ku heli maysid maa dalabta waxa aad codsatay ha ka yaabin inaad gaabin ku hesho sharaf walaa tafal bima walaa taxfil bimaalika walhu canhu falaysa almaalu ilaa maa calimta wuxuu leeyahay walaa taxfil bimaalika warniyahow maalkaaga ha u cinaayoonin oo maalkaaga nin aad ugu dadaalaya ha ahaanin ka waran hadday adduunyada uun ad taqaano sida looga shaqeeyo cilmiga iyo aad ilowdo aakhiradaadana aad ilowdo walaa taxfil ha u cinaayoon muxuu yidhi walaa takhtal buu qorayaa miya walaa takhtal ha iskibrinin weeyi taasina bimaalika hantidaada ha isku kibrin walhu canhu iskaga mashquul iska ilow hantidaada iyo waxaagan iska ilow falayse almaalu aha maalku ilaa maa calimta waxaa taqaan mooye wax kale maalka soo taqaanid haddaad cuntata ugu macaan cunto saacada kadib xaar bay noqotaa waa saacado cuntada tii ugu udgoonayd tii ugu macaanayd saacado kadib xaar weeyaan la qariyo halka lagu ridayo xataa kolkaa adduunyadii horta maalkii waka ah intaasaa inagaga filan maal isagoon raagin baynu arkaynaa walaa takhtal ha iskibrin ama walaa taxfil ha u cinaayoon labadaba way noqon kartaa walaa takhtal ha iskibrin bimaalika maalkaaga ha isku kibrin walhu canhu ka mashquul falayse almaalu maalku ma aha ilaa maa calimta kaad garanayso mooye wax kale ma nin baan maal garanayn halkuu ku dambeeyo waa la garanayaa maalku halkuu yahay walaa takhtal kolkaa is iskibrintana way noqotaa in qofku ku dagmana way noqotaa walaysa lijaahilin fi nnaasi macnan walow mulku ciraaqi lahu taata qofka jaahilkii dadka macno dhexdooda kuma leh jaahil ba hadduu yahay macno buuran dadka dhexdooda kuma leh walow ciraaq oo dhan mulkigeega miyuu gacanta ku hayo ciraaq oo dhan mulkigeega hadduu haysto laakiin uu jaahil yahay macnob waxba macnama le buu kuleeyahay walaysa lijaahilin jaahilka uma aha fi dadka dhexdooda uma aha muqnin wax qani yeelaya oo wax u qabanaya waa muqnin haddaynu haddaynu akhrino haddaynu macnan akrinona waynu heli karnaa labaduba way jiraan macnan haddaynu akhrino jaahilku macno male wey dadka dhexdooda walow mulkul ciraaqi ciraaq oo dhan mulkigeegii lahu isaga ta'ataa u suurtoobo haddii ciraaq oo dhan boqortooyadeeda gacanta laga geliyo laakiin uu jaahil yahay ha ka yaabin inuu wax badan samaynayo walaysa lijaahilin jaahilka uma aha fi naasi dadka dhexdoodana uguma aha macnan macno uguma aha ama muqnin wax muqniyo de isaga ku filan walow mulkul ciraaqi ciraaq boqortooyadeeduba lahu isaga ta'ataa suurtagal hadday u noqoto sayanطiqu canka cilmuka fi malaa'in wayugtabu canka yowma in katamta sayandiqu wuu hadli doonaa canka xaggaaga ayuu ka hadli doonaa cilmuka cilmigaagu cilmigu wuu ina dacweyn doonaa wuu hadlayaa ama wuu ku dacweyn ama wuu kuu doodi cilmigu ama wuu ku dacweyn ama wuu kuu doodi sayandiqu wuu hadli doonaa canka xaggaaga cilmuka cilmigaagu fii mala makhluuqa oo dhan dushooda ayuu cilmigaagu ka hadli doonaa wa yugtabu waa la qori canka xaggaaga yowman maalinun in katamta haddaad qarisay haddaad cilmiga qarin jirtay oo cilmiga ummadda adan u sheegi jirin taana ilaahay baa kaala xisaabtami doona subxaanahu wa tacaala nebigu xadiid wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi man su'ila can cilmin fakatamahu uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar qofka haddii cilmi la weydiiyo uu qariyo xakame naar ah ayaa maalinta qiyaamada afka loo gelin doonaa ilayn cilmigii iyo diintii ilaahay xaqii ilaahay inoo soo diray buu ummadda ka qariyey waa inaad cilmiga sidiisa u sheegi kartaa waxa weeyi haddaba boqorada iyo dadka jaa'iriyiintaa ah iyo runtii dadkaa marka la hor taagan yahay ayuu mudan yahay xaqa in la caddeeyo xaqa in la cadeeyo hamoodin cilmigu inuu yahay wax dadka lagula saaxiibo waxa weeye cilmigu wax qof uh, siduu yahay aad ugu sheegaysid qofku siduu yahay ayaad u caddaynaysaa ayood u sheegaysaa afdalu jihaad kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir jihaadka waxa ugu qiimo badan kelmad xaq ah oo nin boqora oo jaa'ir ah hortiisa laga yidhaah nin jaa'ir ah hortiisa laga yidhaa oo xaqa loogu caddeeyo inuu garab marsan yahay sayandiqu wuu hadli doonaa canka xaggaaga ayuu ka hadli doonaa cilmuka cilmigaagii ayaa hadlaya fii mela maxfal ayuu ka hadli doonaa iyo maxshar ayuu ka hadli doonaa wa yugtabu canka xaggaaga waa laga qori yowman maalinuun in katamta cilmiga haddaad qariso mu'minuun haddaad cilmiga qariso waa laguu qorayaa la soco waa xakamaha naarta ah ayaa qofka afka loo gelinayaa nin gabayaa ah ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wamaa min kaatibin ilaa sayaafnaa wayabqa daahra maa katabaad yadaahu falaa taktub bikafika gayra shayin yasuruka في lqiyaamati an taraahu culimmadii iyagoo dhintay ayay aqoontoodii ina dhex taallaa wuxuu idhi wamaa min kaatibin nin wax qoraa ma jiro ilaa sayafnaa wuu baabi'i doonaa ninka wax qoraa isagaa baaba'ayoo geeriyoonaya wayabqa dahra weligii waxa soo hadhi doona maa katabad yadaahu gacmihiisu waxay qoreen adigu markaad dhimato cilmigii aad qortay baa kaa hadhaya falaa taktub ha qorin bikafika gacantaada ha ku qorin hayra shayin shay hayrkii yasuruka kaa farxinaya fi lqiyaamati qiyaamada an taraahu aragtidiisu shayga qiyaamada aragtidiisu ay kaa farxinayso waxaan ahayn ha isku qorin ama jaraa'id ku soo qor ama tv v ku soo qor ama internet iyo meelaha wax la gelgeliyo soo gelgeli waxaasoo dhan waxa weeye waa waa baaqi buu ahaanaya adigoo dhintay baaqi ayuu ahaanayaa adigoo dhintay kolka waxa weeye waa wax ummad lagu dagayo ama lagu luminayo ama lagu hagaajinayo ha isku qorin haddaba waxa gacantaada aad ku qorayso wax qiyaamada aad ku farxda ha ahaado qiyaamada shay aad ku faraxayso ha ahaato waxaad gacantaada ku qoraysaa shayga hadduu shiki kaa galo hana ka hadlin hana qorin dee intaad xaqiiqadiisa helaysid maadaa garanayaba isku da inaad xaqiiqadiisa heshid wmaa yugniika tashyiidu lmabani idaa biljahli nafsaka qad hadamta wamaa yugniika muxuu kuu qaban tashyiidu lmabani dabaqyada dhaadheer eed dhisaysa ee taagaysaa idaa biljahli markaad jahli nafsaka naftaada qad hadamta aad ku dumisay haddaad jaahil dhegawaaweyn tahay oo naftaadii jahli aad ku baabi'isay dabaqyo dhaadheeroo taagataa maxay kuu qaban waxba kuu qaban maayaan adna waad ka tegi uun iyagana waa laga tegi doonaa uun wamaa yugniika muxuu kuu qaban tashyiidulmabaanii dabaqyada aad taagayseed adkaynaysaa idaa biljahli markaad jahligii nafsaka naftaada qad hadamta aad ku duminaysid naftaadii ayaad jahli ku dumisay waxba dabaqyadaasi kuu tari maayaan jacalta almaala fowqa alcilmi jahlan lacamruka fi lqadiyati maa cadalta وبينهما بنص الوحي بونون ستعلمه إdا dاha qrاnta abا bakr sawdiga khaldamay sawdiga u qaatay adduunyadu inay ka qiimo badan tahay cilmiga sawdiga qofka adduunyada le qiimaynaya qofka adduunyada leh sawdiga qiimaynaya abaabakar waad khaldantay adduunyadiibaad fadishay ood ka fadishay aqoontii bakar maxaa ku helay sidee bayse wax kaa noqdeen jacalta waxaad ka yeeshay almaala maalka fowqal cilmi cilmiga mid ka sarreeya ayaad ka yeeshay jahlan jahli dartii baanad uga yeeshay waxaad u qaadatay maalkuba inuu cilmiga ka qiimo badan yahay lacamruka waan dhaartaye fi lqadiyati qadiyaddan maa cadalta cadaalad kamaadan yeelin kelmaddaa lacamruka waa kelmad laysku qabtay hadday dhaar tahay dee ilaahay unbaa asmaadiisa iyo sifaadkiisa lagu dhaartaa sheikhu inu iska daayay ahayd laakiin mas'alada fadxulbaariga sharaxa bukhaariga ayaa baab idil culimmadu ay kaga qoreene baabkaa inaynu u noqonno ayaa fiican oo culimmadu waxay ka dhaheen masalada aan aad u eegno jacalta waxaad ka yeeshay almaala maalka fawqa alcilmi cilmiga mid ka sarreeyaad ka yeeshay jahlan jahli dartii baanaad uga yeeshay sawdiga maalkii hormariyey dad baa jira maalka markay maalka hayaan la qiimeeyo laakiin loo adeego la barbaryaaco yaaco laakiin waxa loogu adeegayo loo barbar yaacaya ma taqaanaa isaga ma aha war waa shilinkiis jeebkiisa la eegayaa oday yar baa maalin beri dhexdii ahayd wadadan iminka wadda aad inoogu dhawo masaajidka xaggan galbeedka ka xigta ayuu dameerle ku jiidhay waa nin maalqabeena laakiin intuu kacay ayuuna shilin haysanin qoladii u xamaali jirtay mid kamida ayaa ku soo booday dameerlii hadda halkaasu iska taagan yahay kasoo boodaya dameerlii buu ku soo boodo waa laga qaqabtay xaajigii kacay ayaa sidaa u eegay ninkan lahaayo oo wuxuu yidhi war xaajigu xaajigaa taqaani maahe iska daa bu yihi dameerlaha iska daa xaajigaa taqaani maahe waa macnaa waxba ma buu leeyahay waa xaqiiqatan qofka wax looma qabanayo qofkana lama ixtiraamayo lamana qadarinayo waxa jeebka ugu jira ama hantida maqalka ugu jirta wey waxa la eegaya jacalta waxaad ka yeeshay almaala maalka fawqa alcilmi cilmiga mid ka sarreeya jahlan jahli dartii ayaad sidaa uga yeeshay lacamruka baan ku dhaartee fi qadiyati qadiyaddan maa cadalta cadaalad kamaadan samayn qadiyaddan cadaalad kamaadan yeelin wa baynahumaa cilmiga iyo adduunyada waxaa dhexdooda ah binasil waxyi siduu waxyigu caddeeyey bawnun farqi weyn baa udhexeeya cirka iyo dhulka ayay adduunyada iyo maalku isku jiraan sataclamuhu waad garan doontaa idaa daahaa suuradda daahe qara'ta markaad akrido daaha un akri adaa arki doone daaha maxaa ku jira ilaahay baa yidhi waqul rabbi zidnii cilmaa ilaahay waxaa tidhaha nebi maxamedow rabbiyow ii ziyaadi cilmi dheh oo ilaahay ka bari subxaanahu wa tacaala inuu cilmi kuu ziyaadiyo lain rafaca alganiyu liwaaa maalin la anta liwaaa cilmika qad rafacta hadduu ninka maalqabeenkiihi calanka yaree maxaanku idhahdaa lacagtu ay u samaysay hadduu taagto markuu calanka taagto war adigana calanka uu cilmigu kuu sameeyey taago cilmigu calan buu kuu sameeyey calanka taago haddaad laakiin adigu taada arki weydo oo taa aad aragto wallaahi khatar baad ku sugan tahay ilaahay wuxuu qiimeeyey ayaad qiimo la'aan u haysataa wuxuuna ilaahay qiimayninna waad ka daba dhacsan tahay wuxuu uhi lain rafaca hadduu kor u qaado alghaniyu ninka maalqabeenka ihi hadduu kor u qaado liwaa'a maalin calanka maalku uu u sameeyey hadduu taagto la'anta adiguna liwaa'a cilmika cilmigaagu calanka uu kuu sameeyey baad qad rafacta taaganaysaa xilligii saxaabada mucaawiye saxaabigii mucaawiye radia allahu tacaala canhu ayaa xajka soo aaday waa khaliifkii ummadda markaa xukumayey waxaa soo barbar dhaqaaqay dowladdiisii jumuuc iyo ummad aan la tirin karaynin hantiday wataan iyo nooca jumuucdaasi ay yihiin lagama sheekayn karayo markii la yidhi khaliifkii baa xajka tegaya ayay ummaddiiba soo wada garab dhaqaaqday halkanna waxaa yidhi xajkaan tegaya ibnu cabbaas oo xabru haadihi alumma caalimkii ummaddeenna ibnu cabbaas oo isna saxaabi ah ayaa yidhi ana xajkaan tegaya ardaydiisi baa soo garab dhaqaaqday saasaa loo eegay labada jamac ayaa la qiimeeyey markii labadii jamac laysbarbar dhigay waxa loo arkay ibnu cabaas jamiciisu inuu ka khatar badnaa uu ka afhamsanaa oo wax aan la qiyaasi karayn uu ahaa haddaba ninka hantida haysta hadduu calan yar taagto oo hanti ay u samaysay adiguna calanka yare cilmigu kuu sameeyey taago buu ku yidhi lain rafaca hadduu taago alghaniyu ninka maalqabeenki ihi liwaaa maalin maalku calanka uu u sameeyey hadduu taagto la anta adiguna liwaaa cilmika cilmigaagu calanka uu ku sameeyey baad qad rafacta taaganaysaa kaa adna taaga ku yidhi ln rajaca lain jalasa alganiyu calى alxashaaya laanta calى alkawaakibi qad jalasta lain jalasa hadduu ku fadhiisto alghaniyu ninka maalqabeenka ihi hadduu ku fadhiisto cala alxashaaya firaashiyo hadduu ku fadhiisto firaashiyo ayuu ku fadhiistay qaali qiimo badan la-anta adiguna calalkawaakibi xidigaha ayaad qad jelasta ku fadhiisatay war miyaadan isogeyn adiga laftarkaagu inaad xidigaha ku fadhidid hadduu maalqabeenku firaashyo waaweyn ku fadhiyo iyo carshiyo iyo sariiro aan laga sheekayn karaynin adiguna xidigahaad ku fadhidaaye la soco buu ku yidhi lain jelasa hadduu ku fadhiisto alghaniyu ninka maalqabeenka ihi cala alxashaaya firaashyo waaweyn hadduu ku fadhiisto laanta adiguna cala alkawaakibi xidigaha ayaad qad jelasta ku fadhiisatay waad ka sii sarraysaa ilaahay baa qur'aanka ku yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay baa derajo weyn ku siinaya ha yaraysanin waxaa ilaahay weyneeyey subxaanahu wa tacaala ilahy waa lagu cuquubayn haddii kale wain rakiba aljiyaada musawamaatin laanta manaahija taqwa rakibta wain rakiba hadduu soo aljiyaada fardaha hadduu soo fuulo musawamaatin la wada diyaariyey musawamka waxaa loo yaqaanaa farasku waxaa musawamaad loo yaqaanaa marka ay qoobabka saddex lugoodna ku taagan yihiin qoobka saafinaadka oo kale weeye ama kuwa la calaamadiyey ee la diyaariyey calaamada loo yeeshay weeye musawamaad kuwaa la calaamadiyey wain rakiba hadduu soo fuulo aljiyaada farda hadduu soo fuulo musawamaatin iyagoo la diyaariyey oo la calaamadsaday la'anta adiguna manaahija taqwa alla kabaqa iyo taqwada wadooyinkeegii ayaad rakibta ku fadhidaa halkaad ku fadhida gaadiidkaaga miyaadan aragba sawka ilaahay suurat lbaqara inoogu sheegay ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun eeg alhidaaya waa fi dunya aliflaaxna waa fi laakhira wuxuu rabbi leeyahay ulaa'ika calaa hudan calaa hudan calaa waa maxay macnaheegu waa qofku wuxuu fuushanyin ku dul fadhiyo ulaa'ika calaa hudan kuwaa gaadiidkooguba waa hanuun waxaad ku fadhidaa faras yaroo gebigiisuba allakabaqi ka samaysan baad ku fadhidaa dhinacaad u dhaqaaqdaba dee allakabaqii baad fuushan tahay dhinacaa doonta u eri adiguna in rakiba haddii uu fuulo aljiyaada fardaha hadduu fuulo musawamaatin iyagoo la calaamadiyey laanta adiguna manaahija taqwa allakabaqa wadooyinkeegii ayaad rakibta fuushan tahay hays buu ku yidhi wamahma ftada wax kasta uu jebiyo abkaara alkhawaani hablaha qurquruxda badan bikaarooyinkooga maalqabeenku hadduu habeenba ama bilba inan yar hadduu soo aroosanayo uu inan yar bikaaro jebinayo fa kan bikrin imise hablo imise bikaaro oo min alxikami xikmada ah ayaad iftadabta adna bikaaro jebisay imise xikmadood baad adna bikaaro jebisay xikmad aan lagaaga horrayn mas'ale aan lagaaga horrayn ayaad adna maalin kastee bikaaro jebinaysaa mas'ale yar baad soo dilaacinaysaa buu ku yidhi kolkaa iskuma dhigmidin e ha eegin halkan halkan eeg wa mahma ftada wax kasta uu jebiyo abkaara alkhawaani hablaha quruxda badan bikaarooyinkooga fa kan bikrin bikaaro badan oo min alxikami xikmada ah ayaad iftadadta adna soo bikaaro jebisay وليس yaduruka aliqtaaru shayئa idaa maa anta rabbaka qad carafta talow faqrigu hoos ma kuu dhigaya haddaad ilaahay garanayso walaysa yaduruka kuma dhibayo aliqtaaru faqrigu kuma dhibayo shay-an waxba kaama yeelayo haddaadan adduunyo weyn haynin hamoodin faqrigu inuu hoos ku dhigayo walaysa yaduruka kuma dhibayo aliqtaaru faqrigu kuma dhibayo shay-an waxba kaama dhibayo idaa maa anta adigu rabbaka rabbigaa qad carafta markaad garato haddaad ilaahay taqaan subxaanahu wa tacaala ood ilaahay garanayso ogow inuuna faqrigu wax alla wuxuu ku yeelayaa ayna jirin waabad iska raaxaysanaysa waabaad ku raaxaysanaysaaye eh. ma abi horeer ahaa ninka odhan jiray adduunyaduba waa saddex maalmood maalin tagtay aniga iyo maalqabeenkaba wayna dhaaftay buu yidhi ninka maalqabeenku shalay wax ma cuni karaa shalay iyo doraadiyo ma qadayn karaa hadda doraad shalay saw kama tegin muxuu cuni karaa wax alla wuxuu cuni kara ma jirto waa saddex maalmood adduunkuwa ani maalin tagtay anigiyo maalqabeenkaba taasi waynaga maqan tahay bui wayna wada dhaaftay maalin soo socota anigiyo maalqabeenkuba ma oginka ayaga gaari doona maalinta soo socota ka gaadi doona aniga iyo maalqabeenkaba way naga maqan waa qayb maalin joogta dee maanta way joogtaa in iska adkaysto haddaad ooman tahay ama aad gaajoonayso ama aad wax dareemayso iska adkayso maanta geesinimaduba waa sabru saaca geesinimada maxaa loo yaqaanaa ashajaaca hiya sabru saaca baa la yidhahdaa saacaddaad joogto od adkaysataa geesinimo lagu tilmaamaa walaysa yaduruka kuma dhibayo aliqtaaru faqrigu kuma dhibayo shay-an waxba kuma yeelayo faqri idaa maa anta adigu rabbaka rabbiga qad carafta markaad garato haddaad ilaahay garato subxaanahu wa tacaala waxba ku yeeli maayo iska dhaaf oo dabaqyaaba lagugu siinayaa aakharo dabaqyo ilaahay muxuu yidhi ulaa'ika yujzawna algurfata bima sabaruu ulaa'ika kuwaa yujzawna waxaa lagu abaaliyaa algurfata qolal waaweyn ayaa lagu abaaliyaa bima sabaruu bisababi sabrihim adkaysigoogii ay adduunka ku soo adkaysteen war adkaysiga iyo sabirka dabaqyaa lagu hela janno ah hamoodin wax sahlan inuu yahay nebigu muxuu lahaa alayhi الsalaau wasalaam yadkulu fuqaraau lmuslimiina aljanna fuqarada muslimiintu jannada ayay gelayaan qabla alagniyaa maalqabeenka ka hor binisfi yowmin wa huwa khamsu miati caam shan boqol oo sano oo waktigan oo kalea wax u dhigma ayay ka horgelayaan eeg bal hadda intay isku jiraan eeg waa xadiidka ibnu maajah uu warinayo albanina uu tasxiixinayo ee albani uu tasxiixiyey waxa weeye fuqaradu waxay akniyada ka horgeli karaan ay ka horgelayaan jannada nisfu yoom oo shan boqol oo sano kale ah waaba yaabe waa fuqaradii iyo akniyadii waayo ninka faqiirkii maxaa laga xisaabin <laughs> maalqabeenka shilin kaste waxaa la halkeed ka keentay halkeed ku bixisay dee isaga meel wax laga xisaabiyaaba m ma socde oo iska soco weeyaan adu waad isa soo fududaydise oradoo iska soco weeyi wax alla waxaad sidato lagaa xisaabiyaaba ma jirto waxaa la yidhahdaa xalaaluhaa xisaab wa xaaraamuhaa ciqaab adduunyadan inta xalaasha ana waa lagaa xisaabin inta xaaraanta ana waa lagu ciqaabaya oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qofka u ciqaabaya ahlucilmigu waxay isweydiiyeen alfaqiir asaabir iyo alghani ashaakir iyo maa ilaahay u dhow qofku hadduu yahay faqiir saabira hadda faqiirka aan saabirka ahayn ma aha faqiir indhaha taagaya oo meelaha gidaarada ka cabanaya oo ummadda hortooda ilaahay bal siduu ii galay eeg cabanaya sidanaa jirta war qof kaste geed kaste in gubtaa way hoos taalaabay soomaalidu ku maamaadaa qof aan maanta duruuf ka cabanaynin ma jirto laakiin waxaa lagaaga baahan yahay inaad u sabirto od ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala aad u adkaysato ayay ahayd ood adkaysato oo waxaan aad u aragto ilaahay waa dee ilaahay kuu qadaray inuu yahay ayay ahayd waxay ka dhigan tahay haddaba alfaqiir asaabir faqiirka saabirka ah iyo algani ashaakir ganiga shaakirka ah ee hantida haawahaa wahaa u bixinaya dhinac kaste khayr kaste ayna cidi uga horeynaynin labada ayaa ilaahay u dhow bay culimadu yidhaahdeen way isku qabteen qole waxay yidhahdeen qaniga shaakirka abaa u dhow waayo faqiirka saabirkii cibaadada ilaahay uu ugu cibaadaysanayo qanigu wuu ugu cibaadaysanayaa qanigu wuxuu la dheer yahay masaajidiibuu dhisaya oo xajkiibuu bixinaya oo masaakiintiibuu xidhiidhinaya oo maxaanku idhaahdaa meel kaste oo khayr yaallo ayuu qaybtiisa qaadanaya dee intaa muuna la dheerayn faqiirka bay yidhaahdeen waxaa kaloo daliil noogu abay yidhaahdeen oonu deliishanaynaa inuu qanigu khayr badan yahay nebi maxamed maalintii fuqaradu ay u yimaadeen maxay ku yidhaahdeen dahaba ahlu duhuuri bilujuur nebi maxamedow dadkii maalqabeenkaee ajrigii way nagala wada tegeen waxay u soomayaan si aanu u soomayno waxay u tukanayaan si aanu u tukanayno nebigu muxuu yidhi calayhi afdal salaati wa atamu tasliim wuxuu idhi ma idin tusaa waxaad kkaidinka horreeyana aad ku gaadhaysiin ka idinka dambeeyaana una idinku soo gaadhaynin salaadaha gadaashooda un saddex iyo soddon jeer subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar intaa dhaha fuqaradii way kaceen iyagoo faraxsan maalin dambe haddana rasuulka ku soo noqdeen waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow maalqabeenkii intiina way nala ogaadeen oo intiina way nala samaynayaan muxuu nebigu ugu jawaabay dalika fadlu llaahi yuutiihi man yashaa waa fadligii ilaahay ilaahayna kuu doonuu siinayaa buu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam waxaa halkaa laga qaatay qaniga shaakirka inuu ka qiimo badan yahay faqiirka saabirka ah culimada kalena waxay yidhahdeen maya maya kumaanaan qancin bay yidhahdeen maluka adiya annagu weli waxaan taaganahay faqiirka saabirka ajri badan waayo waxaanu deliishanaynaa bay yidhaahdeen kolley nebi maxamed sida qiimaha badan buu dooran lahaa horta nebigu maqani shaakira buu ahaa mise faqiir saabira buu ahaa bal rasuulka aynu kii la leeyahay uxud oo dhan dahab ma lagaaga dhigaa ad uun un dee soo faratide ayuu diidey muxuu idhi rasuulku sala allahu alay wasalam maya wuxuuba geeriyooday kiioo diriciisii yuhuudi rahan u haysto waa nabi maxamed sala allahu alayhi wasallam xaaladdaa rasuulku ku geeriyooday waxaanu u haysanaa bay yidhahdeen xaaladaasi qiimo leedahay waayo hadday adduunya qiimo lahaan lahayd dee nebigaa dooran lahaa cidina khayr ugama horrayseen wuxuu ku leeyahay walaysa yaduruka kuma dhibayo aliktaaru faqrigu kuma dhibayo shay-an waxba kuma yeelayo faqrigu idaa maa anta adigu rabbaka rabbigaa qad carafta markaad garato haddaad ilaahay garanayso ha ka yaabin inuu faqri wax ku yeelo in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam